بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد kitaabkeenna maanta aynu bilaabaynaa waa balaagat lwaadixa albalaagha alwaadixa balaagat lwaadixa kollay magacaasi macno inoogama baahna oo ereyga balaaqa ihina wuxuu noqonayaa masder baluqa ka yimid baluqa balaaqatan ereyga waadix ihina waa erey iska bayin ah wey oo shayga cad ayaa la yidhaahdaa waadix waa balaaqadii iska caddayd habka loo sheegay ama kitaabka loogu soo qoray waa balaaqadii iska caddayd bay macnaheegu noqonaysaa ee cid kastaaba ay geranaysay balaaqadu haddaba waxay ka kooban tahay inta badan saddex kitaab ayay ka kooban tahay kitaabka koobaad waa albayaan kitaabka labaadna waa almacaani kitaabka saddexaadna waa albadiic saddexdaa kitaab ayaa inta badan balaaqada lagu soo ururiya oo laga dhigaa kutubta balaaqada lagaga waramo ama balaaqada lagu soo khulaaseeyey waa albayaan iyo almacaani iyo albadiic waa saddexdaa kitaab haddaba haddaynu eegno kitaabka koobaad waa albayaan waxaa ka sii fiicnayd tartiibka kitaabkeenna loo qoray in ka koobaad macaaniga laga dhigo ka dhexda ku jira inuu ka koobaad noqdo ayaa kasii fiicnayd kolka ka koobaad macaani laga dhigo ka labaadna bayaan laga dhigo ka saddexaadna badiic laga dhigo sababtuna waxa weeyaan macaaniga loogu hormarinayaa waxaa la yidhaahdaa kitaabka macaanigi ihi xidhiidh toosa wuxuu la leeyahay kitaabka qur-aanka ah sidaa darteed waxaa la yidhaha qofku gaalna ha ahaadee qadar alla mooyaane qofka barta macaaniga islaamnimo laga kari maaya baa la yidhaahdaa inuu muslim noqdaa waa daruuri bay u noqonaysaa waayo macaanigu qofka wuxuu barayaa almuqaarana bayna kalaamina wa kalaam illaah inaad isbarbardhi ku samayso innaga oo aadama ah hadalkeenna iyo ilaahay hadalkiisa kadibna waxaa kuu soo baxaya inay cirka iyo dhulka isku jiraan ayaa kuu soo baxaya balaaqadan in badan ilaahay kitaabka qur'aankaa ah inoogu sheegay ee layna yidhi kitaabka qur'aankii balaaquu leeyahay balaaqadaasaad fahmaysaa waxaad ogaanaysaa markaa wax bashar sameeyey inuuna ahayn ama wax bashar ku hadlay oo hadal bashar uu soo sameeyey ah kitaabka qur'aankii inuuna ahayn ayaa yaqiin agtaada u imanaysa beri baa dhacday culimada gaar ahaan culimada tafsiirka ayaa yidhi waxaanu isku dayeynaa aayaddan qur'aanka ah ee ilaahay yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaab aayaddaa qur'aanka ah ayay yidhaahdeen hadal kaste oo aadama sameeyo hadalka ugu balaaqada badan baanu barbar dhigaynaa bay yidhaahdeen waxaa la ogaaday hadalkii ugu balaaqada badnaa ee aadama sameeyey markii la soo qaatay ee aayaddaa loo eegay in hadalkii uu ceeb isku bedelay hadal kaste ood leedahay ceeb iyo dhaliil ayuu noqonayaa marka ilaahay kiisaa la barbardhigo gaar ahaan culimmadii tafsiirku waxay yidhaahdeen siddeed iyo toban dhinac ayay aayaddaa macnaheegu inta inoo muuqata ay kaga sarraysaa bay yidhaahdeen siddeed iyo toban dhinac ayay aayaddaasi kaga sarraysaa bay yidhaahdeen hadalkii aadama uu lahaa ee balaaqada lagu tilmaamayay si kale haddaynu u dhigno waxaa la ysku dayey waxaa la yidhi dadka balaaqada le yaa ka mid baa la yidhi waxaa la soo qaatay nin ay culimmada qaarkood ama sugaanyahankii carbeed qaarkood ka mid ahaan jiray imra'ulqays oo xataa riwaayooyinka qaarkood rasuulkuba uu axaadiista ah, meelo ka ah uu kaga warramay imru'ulqays baa la yidhaahdaa nin wuxuu ahaa balaaqo leh laga yaabay ee balaaqada lahaa gaar ahaan in la dilo ayaa ninkaa lagu xukumay hadalkii uu dilka kaga badbaaday ee sababtuna ay ahayd balaaqada uu wato waxay noqotay hadalkan qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzilin bisiqdi liwaa bayna dakuuli faxawmalin amaa bayna daxuuli faxawmalin hadalkaasi waa hadalkii uu dilka kaga baaqsaday dilkii lagu samayn lahaa balaaqada uu leeyahay aawadeed ayay yidhaahdeen alla ilaah ninkani nin la dila maaha qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzilin haddana ilaahay kalaamkiisa markaad u eegto isla hadalkiibaa ceeb noqday waad ka yaxyaxaysin iminka hadalkaasi meeluhu ku wanaagsan yahay maahee meeluhu ku liita haddaynu tilmaanno idinku waad yaabaysiin oo ma isagaa balaaqaalo baad odhanaysiin waxaa weye qifaa nabki war balkaalayoo istaaga nabki aynu oyna buu yidhi hadalku runtii balaaqa badan buu leeyahay waxay ka dhigan tahay waxa igu dhacay buu leeyahay wax aanan socodka la sii wadi karayn aniga iska daaye ka ila socdaana una socodka la sii wadi karaynin inaan istaago uun maahae oohin baa iga socota ka maqlaana wuu ooyaya ila ooya haddaba waan istaagay isla kay taaga waanan ooye ila ooy waa balaaqada hadalku hadal dheer buu intan yar kusoo ururiyey laba kelmadood oo qifaa nabki la yidhaah ayuu kusoo ururiyey sababtii uu ooyayeyna min dikraa xabiibin buu yidhi haddaba ceebtu halkaasay ka soo baxda waxaan uga soconnaa arday alla ardayga barta kitaabka macaaniga la yidhaha almacaani haddaad barato macaanigu wuxuu ku barayaa ilaahay kitaabkiisa balaaqada ku jirta ayuu ku baraya ilaahay kitaabkiisa balaaqada ku jirta ayuu macaanigu ku barayaa balaaqadaasi intay la eg tahay ayaad ogaan karaysaa waxaanaad ogaanaysaa wax bashar la yimid inuuna ahayn kolka waxaynu odhan karnaa kitaabka tooska qur-aanka xidhiidhka ulalihi waa kitaabka macaaniga ah in isaga namber kow laga dhigo ayay ahayd waxaa nambarka labaad soo gelaya albayaan baa soo gelaya albayaan kitaabka bayaanka la yidhaha ereyga bayaan af carabiga waxaa la yidhaahdaa almantiqu lfasiix almucrib camaa fi damiir baa bayaan la yidhaahdaa almantiqu lfasiix waa hadalka fasaaxada leh almucrib ee haddana caddeeya camaa fi damiir waxa laabta kuugu jira hadalka fasaaxada leh ee caddaynaya waxa laabta kuugu jira ayaa bayaan la yidhaahdaa bayaanku wuxuu ka hadlaa kitaabka bayaanka la yidhaha wuxuu ka hadlaa aftahanimuu isagu ka hadlaa waa aftahanimo iyo wuxuu ku barayaa inaad noqoto qof aftahana kitaabka bayaanka waxaa lagu bartaa kelmad kaste ood ku hadlayso inaad u qiimayso ama aad u ogaato in shan siyood loogu hadli karo kelmadi ma jirto aad ku hadlaysa haddaad doonaysa inaad tidhaahdo qalin baan qaaday waa inaad qalin baan qaaday shan siyoodu odhan kartaa oo kala duduwan qalin baan qaaday macnaheegu waa inaad shan siyood oo kala duduwan u odhan kartaa kitaabka bayaanka ayaa lagu baranayaa kolkaa shantaa dariiq ee erey kaste lagu odhanayo ayaa bayaanka lagu baraya kolkaa ardaya waxaa muhiima inaad ogaato kitaabkan bayaanka ah marka aan qiimaynayno ama kitaabka bayaanka ah markaan ogaanayno waa inaad u aragtaa masaajidkeennan iminka aynu fadhinno oo kale inuu yahay hadalkaad ku hadlaysaa hadalkeennu waa nafsu hada lmasjid masaajidkan imise wadaad ka timaadaa markaa haddii masaajidkan dariiqaa unaad ka soo gasho dariiqaa galbeedkun haddaad ka taqaan adigoo beriga joogaan xaggee ka soo wareegi ayaad xaggaa ka soo wareegiyo dariiqii fogaaye xaggan iyo galbeedka ka soo gelayay baad doonani ila dariiqaa ubaad ka taqaanaa masaajidkeen waa in ardayga la baraa ama uu ogaadaa masaajidka inuu shan dhinac ka iman karaa ugu yaraan shan dhinac inuu ka soo geli karo dhinacan inuu kasoo geli karo uu dhinacan ka soo geli karo uu dhinacan ka soo geli karo uu dhinacan ka soo geli karo albayaan waxaa layna barayaa haddaba kelmad kaste ood ku hadal istidhaa in shan dhinac iyo shan siyood loogu hadlayo ayaa bayaanka lagu bartaa ta kale waxaa bayaanka lagu bartaa in qofka macallinki ihi uuna cashirka bilaabi karaynin uun ilaayuu ogaado ardaydiisu mustawahay leedahay waayo waxa lagu leeyahay waa inaad qiimaysaa naftaada iyo naftoodaba kadibna waa inaad ogaataa ardaygan cashirka ku haboon u qaadanayo cashirka ku habboon uu qaadanayo waa inaad qiimayn ku samaysaa waxay ku leeyihiin isku arag inaad haddaba dhakhtar tahay iyagana u arag inay yihiin dad buka oo kale hadalkaagana u arag markaa dawadii ka buko la siinayey oo kale kolkaa haddaba dhakhtarku dawada ma qore marka hore wuu baadhaaye adna baadho cashirka mustawahooga asii cashirka mustawo weyn hadday qaataanna way ku dawaqi ku mustawo yar oo ay ka sarreeyaan hadday qaataanna dee faa'iidadiibaa yaraanaysa kolkaa mar cashirku inuu ardayga mustawihiisa la egaado waa inaad qiimayso kolkaa waxay ku leeyihiin waa inaad ogaataa qaaciidadan odhanaysa likulli maqaamin lahu maqaal meel kastood joogtaaba waxay leedahay weedhi ku habboonayd sidaa darteed hadday meeshu weedheeda weydo ceebbay isku beddeshaa marka waxaynu arkaynaa duca nebi baan soo qaadan karnaa duca nebi oo hadday halkeegii weyday haddana adyaabaysiin ood waaba duca nebi waa shay ducaah oo marnaba aan ceeb ahayn iminka tusaale ahaanoo kale kelmadda samirka samirka ma garanaysid samirku waa shay qaali ilaahay bixiyo cidduu jecel yahay uunbuuna siiyaa aakharena waxa la yidhi qofka saabirkaa ah waxaa ajrigiisa la siinayaa si xisaab la'aana haddaba haddii sabir lagugu duceeyo mayna qaali ahayn iyo iimaan waran iimaankuna waxaaba weeyaan tigidh adduunka laga qaato aakhara kii uu jannada gelayo maxaad u malaynaysaa hadii sabir iyo iimaan lagugu duceeyo qiimo weyn baa runtii lagugu duceeyo o ilahay laga heli karo haddaba waxaad ka sheekaysaa haddaad aroos tagto oo markii mikrofoonka lagugu soo dhaweeye lagu yihi duca yar samee aad tidhaahda samir iyo iimaan samir iyo iimaan maxaad u malaynaysaa halkaa ma farxadba ma lagugu farxaya kelmadaada mise waa laga naxaya kelmaddu waa kelmad qaaliya oo samir baad ilaahay u weydiisay iyo iimaan baad u weydiisay laakiin mayna helin halkeegii halkii loogu talagalay mayna helin kolkaa kelmadaasi sideeda qiimo way ulahayde halkeegiina waa inay heshaadee kolkaa qofka doonaya inuu balaaqada barto kelmadda waa inuu sideeda u qiimeeyaa haddana meeshay dhacaysa waa inuu sideeda u qiimeeyaa mar labaad meesha booska ay leedahay iskeed iyadana waa inuu qiimeeya kaasina waxa weeyaan albayaan iminka tusaale ahaan oo kale haddaan doonayo inaan idhaahdo ninkani waa geesi shan siyood waa inaanu idhaahdaa haddaan doonayo inaan idhaahdo ninkani waa deeqsi shan siyood waa inaanu idhaahdaa haddaan shantaas siyood u odhan kari waayo waxay ka dhigan tahay bayaankii waxba iga maqan ama cilmigan bayaankii wuu iga dhiman yahay bay ka dhigan tahay waxaan odhanayaa markaa waa deeqsi baan mar odhanaya cali waa deeqsi xaqiiqaan ku isticmaalay marna waxaan odhanayaa cali waa badoo kale tashbiih baan ku isticmaalay marna waxaan odhanayaa waxa maanta isoo buuqatay bad yaroo sadaqa qaybinaysa bad sadaqa qaybinaysa isticaaraan u isticmaali waa deeqsi unbay ka dhigan tahay marna waxaan odhanayaa alla ninku qacmo badana qacmaha ilaahay labuunbu inoo sameeyey maxaan uga jeedaa waa waxbixintiisa majaasalmursal baanu isticmaalay ugu dambayn waxaan odhanayaa alla ninku dambas badana ninku dambas badanaada ceeb hamoodi waa kinaayo kinaayo weeyaanoo inagu kinaayada sarbeeb baynu moodnaaye waa khalad kinaadihii iyo sarbeebtu way kala ballaadhan yihiin waxa weeye ninku dambas badanaa markaad leedahay dambasku ku wejigiisa ka dul muuqda maaha waa ku gurigiisa laga soo harayo alla ninkan maxaa gurigiisa dambas laga soo haraa waxay ka dhigan tahay dabku kariyaa badan cuntadu dabku shidaa badan cuntadu ku kariyaa badan dadka cunayaa badan kolkaa waa deeqsi bay ka dhigan tahay waa daliilkii bay wadataa in lagu yidhaahdo deeqsi baa tahay iyo in lagu yidhaahdo dambaskaagaa badan waxa balaaqo badan in lagu yidhahdo dambaskaagaa badan waayo deeqsi baa tahay waa idici daliil ma wadato ina deeqsi tuun baa la sheegay laakiin haddii lagu yidhaahdo dambaska gurigaaga laga soo harayaa badan waxay ka dhigan tahay deeqsina waa tahay daliilkuna waa dabkan badan eed shidayso waa shaygiioo daliilkii wata markaa kinaayadu daa'iman way ka balaaqo badan tahay markaa ereyga iska xaqiiqada hadalka caadiga ah way ka balaaqo badan tahay kinaaya marka la isticmaalayo mar xaqiiqaan isticmaalay marna tashbiih baan isticmaalay marna majaasalmursal baan isticmaalay marna eh, isticaaraan isticmaalay marna kinaaya shantaa dariiq erey kastood ku hadlayso siday ereyadu u badan yihiin waa inaad shantaa dariiq ka baran kartaa cilmigeenna saddexaad waa albadiic badiicu balaaqaba maaha sida caadigaa markaan qiimayno waxaa la yidhahdaa culimmadu waxay isku waafaqeen badiicu inuuna balaaqada ku jiri waa jaldigeennan sare culumta ku qoran jaldigeennan sare culumta ku qoran eega bayaan waa kaa aan ka soo baxnay macaaniguna waa ka ku xige albadiic isagu maaha balaaqo waxay idhahdeen badiicu balaaqo maaha waa dayl bay yidhahdeen waa faraq weeyaan waa siyaado yar oo ka laadlaada ayay yidhaahdeen badiicu balaaqada way dhammaystirtaa markaa tusaalaan idin siinayaa iminka marka shaah yar aad karsanayso sankortu ma shaahay ka mid tahay mise way ku dhammaystirtaa way kuusii macaanaysaa haddaad tidhaahdo sankortu shaahay kamid tahay waxay ka dhigan tahay shaah bilaa sankori shaahba maaha haddaad tidhaahdo meye waa mukmilna waxay ka dhigan tahay waa shaahe laakiin qofkii doonayaa loogu daraa waa mukmil sankortu marka halkaa sankortu ay shaaha u taallo oo kale ayuu cilmiga badiicu culunta balaaqada u yaalaa kolka waxay ka dhigan tahay balaaqadii markay dhammaystirantay ayaa kadib lagu sii qurqurxiyaa xagga daahirka iyo muuqaalka ereygaa lagu qurxiyaa xagga macnaha iyo macnahu kelmadu ay samaynaysana waa lagu qurxiya labada dhinacba marka waa lagu qurxinayaabay ka dhigan tahay ereyga badiica ah waxaa la yidhaahdaa badiicu waxa weeye cilmigan inta badan wariyayaasha caalamka la baro waayo weriyuhuu ka hadal toosan yahay qofka aan weriyaha ahayn sababtuna waa cilmigan badiica ah ayuu qaadanaya ayuu baranaya hadalladu siday isku leeleeyihiin ayuu helayaa taasuu markaa ugu hadlaya ama ku hadlaya waxaynu eegaynaa haddaa muqadimadeenna soo roga kitaabkeenna intaynaan gaadhin muqadimuu leeyahay boga shanaad ku taalla muqadimada boga shanaad ku taalla soo roga muqadimadeennu waa saddex erey saddexdaa erey intaan kitaabka la bilaabin ayay meesha ku yaalliin ereyga koobaad waa alfasaaxa ereyga labaadna waa albalaaqa ereyga saddexaadna waa alusluub saddex erey ayaynu halkan ku haynaa waa alfasaaxa waa albalaaqa waa alusluub fasaaxadu waa maxay talow ereyga fasaaxada ihi waa maxay alfasaaxa waxaa la yidhaahdaa ficilka faculo ah ayaa mastarkiisa horta marka hore facaalatan laga dhigaa imika karuma ka dhexdaa gudan karuma masterkeyga maxaad odhan karaamatan fasuxa maxaad odhan markaa fasaaxatan balaaqatan waa lamidun waa baluqa balaaqatan baad markaa odhanaysaa horta waa laba masder oo ficil fucuule ah ka yimid alfasaaxa culimadii si rasmiya ah fasaaxada way u xadidi kari waayeen macno laysku waafaqsan yahay inay ku tilmaamaan oo yidhaahdiin fasaaxadu waa macnaha si rasmiya ah oo laysla ogol yahay way u xadidi kari waayeen waxaa kolkaa kama dambaystii fasaaxada lagu gebagebeeyey inay tahay shay ka warbixinaya ama ku wareegaya bayaanka hadal caddaanka qofka oo hadalkiisa uu iska cad yahay oo hadalkiisa adan qofna odhanayn war muxuu uga jeedaa ama kelmadaha uu isticmaalayo adan qaamuus ka baadhaynin cid kastoo maqashaaba ay si fudud u fahmayso taa ayaa loo yaqaanaa fasaaxa alfasaaxa ragga qaar waxay yidhaahdeen fasaaxadu waxa weeyaan waa beriga bay yidhaahdeen carabta waxaa laga maqlay waa runtooda afsaxa subxu baa laga maqlay waagii ayaa beriyey maxaa laga maqlay carabta afsaxa subxu baa laga maqlay waagii ayaa beriyey taasi waxayna tusaysaa bay yidhaahdeen waa beriga un inay fasaaxadu tahay waa waaberi markaa haddaa maxaa kalaamka fasaaxo loogu bixiyey oo ninku waa fasiix sawka la yidhaah waxa loogu bixiyey waa bedigu siduu sidii siduu yahay wax cad oo dee ummaddu wada arkayso ayuu qofkana kalaamkiisu noqonaya wax cad oo ummadu wada arkayso ragga qaarkood waxay yidhaahdeen fasaaxadu waxay ka timid afsaxa sabiyu ilmaha yari markuu hadalbaradka yahay hadalbaradka markuu hadalka caadi ugu hadlo ayaa la yidhaha afsaxa sabiyu kii yaraa hadalkii si fiican buu u bartay si fiican buu ugu hadlayaabaad odhanaysaa hadalkiibuu kala dhigdhigay weeyaan ama hadalkiibuu cadeeyey weeyaan fasaaxa kolkaa qofka hadalka cad baa loo isticmaalaya alfasaaxa fasaaxada culima waxa qaadata saddex arrimood baa fasaaxada loo isticmaalaa ama fasaaxada qaata kelmadu way qaadata oo waa kelmad fasiixa baad odhan kalaamkuna wuu qaata oo waa kalaam fasiixa baad odhan mutakalimka iyo qofkuna way qaataan oo waa shaksi fasiixa baad odhan saddexdaasiba fasaaxa way leeyihiin markaan eegayneen soo khulaasayno bal mutakalimku haynoo jooge markaan soo khulaasayno kelmadaha iyo hadalka fasaaxo qaadanaya waxa ugu muhiimsan saddex qodob in fasaaxada ereyga la siinaya laga helo qaala iminka fasaaxo may leedahay qaala qaala jaaa jalasa waxaan baadhaynaa erey kasta inuu fasaaxo leeyahy waa inaad baadhi kartaa ereygu inuu fasaaxo leeyahy waa muqadimadeenna hadda ereygu inuu fasaaxo leeyahy waxaa lagu gartaa qodobka koobaad macnihiisu yuuna qarsoonaanin erey aad qaamuus u baahata yuuna noqonin waxaa la yidhaahdaa erey kaste oo qaamuuskuu baahiya oo macnihiisa intaad garan weydo qaamuus aad dib ugu noqoto fasaaxo yeelan maayo kelmadu haddaba yayna yayna qaamuus kuu baahinin markaad odhanayso fasaaxay leedahay iminka qaala ka waran macnaheega qaamuus maad ka baadhi jelese qaamuus maad ka baadhi erey kastoo qaamuus adan uga baahanin ee markaaba macnihiisa aad soo tuurto ayaa la odhanayaa fasaaxu yeelanaya haddii qaamuus aad uga baahatana maya fasaaxo maleh cidda haddaba qaamuus yayna u baahanin laleeyahay innaga ma aha innagu yaynaan isku qiyaasin waa ciddii afka u dhalatay ciddii afka u dhalatay ee weligeedba ku hadli jirtay ereygan markay maqlaan yayna qaamuus u baahanin macnaheedu waa saa adiga waxaa laga yaabaa kun erey inaad luqal carabiya intaad ka haysaa inay iska kooban tahay kolka wixii intaa ka dambeeya qaamuus baan u baahday ha odhani af soomaaligaaga ereyga aad qaamuus uga baahata ayaan faseexo yeelanaynin af soomaaligaaga qiime haddaba waxay culimadu yidhaahdeen markaa aynu leenahay ereygu yuuna qaamuus ha u baahanin markaynu leenahay markaa aynu leenahay qaamuus ha u baahanin maxaa lagaga badbaadi karaa hadaba waxaa lagaga badbaadi karaa qofku inuu luqada yaqaan luqada rasmiga waa inaad taqaanaa markaasaa la ogaan karaa ereygan inaad qaamus u baahanaysa iyo in kale haddaba fasaaxada shuruudaheega waxaa ka mid ah inaad qofku yaqaanu macallin yahay luqada haddaadan hoy luqada aqoonin waxba fasaaxa meel kugu soo mari mayso o qodobka labaad waxaa la yidhaahdaa ereyga fasaaxo lagu tilmaami karaa yuuna yeelanin suxuubata nudqi bilisaana maca lalisaan marka aad ku hadlaysa carabkaaga yuuna ku cuslaanin erey baa jira haddii tusaale ku hadal lagu yidhaahdo aad mategi gaadi iminka tusaalaan idin siinaya bal waxaad tidhaahdeen hoocohoodhaha hoocohooc ninaa cadaabiyo hal yar wata ayaa hashiisii meel kaga yimid markaasaa lagu yihi ayna naaqatuka wuxuu ku jawaabay taraktuha wahya tarcal hoocohooc hoocohooc waxa wey waa ha godanoo cayn ku reeban ha godanoo cayn ku reeban bal ku dhawaaq hooc haddana ha godanoo cayn ku sii reeban ku dhawaaq hoocohooc bal ku dhawaaq hoocohooc mayna adkayn ereyga marka aad ku hadlayso carabkaaga ku culus ee xooga ugu culus waxaa la yidhaahdaa isna fasaaxa laguma tilmaami karo culayska waxaa keeni kara ku celcelin ereyga lagu celceliyey innaguba soomaalida waynu garanaynaa ereye haddii lagu celceliyo aadan marnaba ku hadli karaynin ama ku celcelintu sabab ha ahaato ama ku celcelinyayna noqon ereygiisa sidiisa u culus sidaa hooc oo kale maxaa lagaga badbaadi karaa haddaba ereyga marka la leeyahay carabkiibuu ku culus yahay waxaa lagaga badbaadi karaa qofku waxay yidhaahdeen culimmada qaarkood inuu tajwiidka yaqaan baa lagaga badbaadi karaa oo sucuubada waxa keeni karaa tabaacud lmakhaarij ama waxa keeni kara qurb lmakhaarij kolkaa fasaaxe markaad doonaysa inaad tajwiidka aqoon wax uga leedahay ragga qaar daruuri bay ka dhigeene la soco laakiin qaacidada waxaa xoogeega muhimka la siinaya tajwiidku ma aha shardi tajwiidku shardi ma ahee waxaynu odhanaynaa quwo yaroo ilaahay maskaxda inoogu rikibay oo garanaysa sucuubada ereygu uu yeelanayo quwadaa yar weeyaan quwada wax lagu kala saaraya tabaacudulmakhaarijna ma keeno oo daruuri maaha qurbulmakhaarijna daruuri maaha marka qur-aanka dib loogu noqday laakiin almuhim qofku waa inuu tajwiidka yaqaanaa waa qodobka labaad ee halkeennaa soo gelaya ama shardiga labaad shardi saddexaad ayaa culima jira waxa weye shardiga saddexaad qaanuun lmufradaad wax la yidhaha baa ereyga markaa xuruufta la baro xuruufta marka la baro kelmadaha shardi weeyaan inuu er qofku garanaya kelmadaha jaa ayaa lagu barayaa keligeed qaala ayaa lagu barayaa keligeed jalase ayaa lagu barayaa keligeed cilmiga ka hadla haddaba kelmadaha in lagu baro waa sarfiga cilmigaa sarfiga ana qaacidooyinkiis ayaan meel lagaga dhicin kolkaa ha la ilaaliyo qaanuun mufradaat ha la ilaaliyo qaanuun mufradaat waa cilmiga ereyada ka warama ee sarfiga haddii qaanuunkaa meel lagaga dhaco kelmadii yeelan maysa fasaaxo shardiga saddexaadna waa inuu qofku sarfiilo yahay fasaaxo markaad raadinayso imise shardi baa lagaa rabaa ardayo bal hadda fiirso inaad luqadda taqaan ilan waxaynu nidhi kelmadda yaadan qaamuus ugu baahanine qaamuuska hormaadan ugu baahanayn waa luqadda yaqaanay waa kow kelmadani yaynan noqonin mid marka la hadlayo hadalka afka ku culus oo aan lagu hadli karayn yaynan noqonin yaan lagu hadli karayn baynu nidhiye maxaa ka ah halkaana waa inaad tajwiidka taqaano isagaa sifaadkii iyo ku kala baraya makhaarijtiiye kelmadda saddexaad waxaynu nidhi cilmigii mufradaadka meel lagaga dhicine cilmiga mufradaadkan ayaa ka hadla sarfiga waa inaad sarfiilo tahay saddexdaa qodobo waa qodobada iska daruuriga fasaaxada u ah ayay noqonayaan oo alfasaaxa marka la sheegayo saddexda qodobo daruuri bay u noqonayaan alfasaaxa waa daruuri bay fasaaxadu noqonaysaa markaa qodobka labaad fasaaxadii waynu fahanaan u malaynaya saddexdaa qodoba waa fasaaxada kolkaa mutakalimka isaga waynu ka aamusnay marka la odhanayo hebel fasiix buu yahay ama fasaaxuu leeyahay marka la odhanayo waynu ka aamusnay mutakalimka oo waxaa la yidhaahdaa qofku mararka qaar buu ku hadli karaa erey fasaax leh isagoon fasiix ba way dhacdaa in badan inuu qofku erey fasaaxaleh ku hadlo hadda fasiixna ma aha way dhacdaa in badan kolkaa waxa weeye mutakalimka waxani inay malaka u yihiin malaka malaka waa inay u yihiin baa la yidhaha malaka malakada macnaheedu waxa weeye haddii oday weyn oo iminka tusaaleahaan miyi ka yimid ood istidhaahda ba qor ku dheh ood ba iyo alif ba u qor istidhaa ba'dii way ka qalqalloocanaysaa weligii hadduuna qorin way ka qalqalloocanaysaa adiguna adoo sii jeeda haddaad halkaa ku qoris tidhaahdo alifkii caadi baad u qori badiina caadi baad u qori maxay ku kala duwan tahay markaa malakay adiga kuu noqotay inta aad shaygan ilaawi karaysa malaka maaha xaalaa la yidhaahdaa mar alla markuu ilowga diidana malakuu noqdaa af soomaaliga ma jilcinna soo maaha weli maad aragteen qof soomaaliga jilcinaya waa cilmiye maxaan u jilcin weynay malakuu noqday cilmiga mar lagu celceliyo lagu celceliyo lagu celceliyo lagu celceliyo malakuu noqda hadduu malaka noqdo incidaamka haddaad tidhaa xataa waan ilaawaya kelmadda kaalay ah ood istidhaa kaalay haddaad tidhaa weligay kaalay odhan maayo waxaanan doonayaa inaan ilaawo hadday markii hore malaka kuu noqotay ilaawi maysid laakiin hadday markeegii hore xaalo taagnayd shayga marka la baranayo marna waa waxa weye xaala ugu sokaysa malaka ugu dambaysa hadday xaalo taagnayd si fudud baad u ilaawi hadday malaka kuu noqotayna marnaba ilaawi maysid albalaaqa bal hadda balaaqada aynu eegno culimo balaaqadu waxa weeye waa facuulo ayay ka timid waa masder ficil facuulo uu lahaa baluqa balaaatan baa la odhanaya baluqa balaaatan baa la odhanayaa balaaatan kolkaa balaaqadu intii iminka aan fasaaxada ku soo sheegnay oo lagugu daray weeyaan intii aan fasaaxada ku soo sheegnay oo kolka eeg naxwuhu shuruudaha fasaaxada ka mid laakiin waa shuruudaha balaaqada naxwuhu ma shuruudaha fasaaxada ee waa shuruudaha balaaqada weeyi kolka waxaad u fiirsataa ardayga naxwiilaha ihi baliiq wuu noqon karaa oo balaaqo wuu yeelan karaa laakiin ardayga aan naxwiilaha ahaynee naxwaha aqoonin marnaba suurtagal maaha inuu qofkaasi balaaqo yeesho waayo naxwiilaba maahe kolka waxa weeye balaaqada shuruudaheega waxa ka in qofku uu naxwiilo yahay baa ka waayo haddii meel u naxwaha aad kaga dhacdo ood jebiso hadalkaagii balaaqa yeelan maayo kolkaa balaaqadu waxay kuu sheegaysaa hadalkaagani inuu muuqaal qaabka loo sabkiye loo dhalaaliyey ilan warshad yar baa inagu xidhane iminka haddii inteennan layna yidhahda cali baa yimid dhaha midkeenna midka kale sidiisa inuuna ugu hadal baa laga yaabaa mid kastima qaab yaroo ka duwan qaabkii hore ayuu ugu hadlayaa ama ka liita ama ka sareeya ama lamid ah ama la siman ayuu ugu hadlaya waayo warshadani macnaha kolba sibay usoo dhalaalisaa macnaha qaabkaa ay usoo dhalaalisay qaabkaa ay warshadani macnaha usoo dhalaalisay ayaa ka duwanaanaya qofka hore qaabkuusoo dhalaaliyey imika tusaaleaan idin siinaya fiqhiga marka la joogay ama tafsiirkeennaba markaan eegno waxyaabaha lala yaabo waxaa ka mid a kitaabka tafsiirka waxaa laga yaabaa in la arko Eh, kun kitaab oo sharax oo kitaabka tafsiirkaa ah sharxaya kun kitaab culimmadu beri bay isweydiiyeen warniyo maxaa keenay sharaxan badan ee tafsiirka loo samaynayo haddii mar loo sameeyey waaba loo sameeyey markaanu la badiyo adduunka la gaadhsiiyo waxaa jira maskaxdani nasaaran ayaan isku qaab shayga iyo u soo warshadaynin kolka waxaa laga yaabaa intan ilaahay aadamahanu abuuray ee midba nooca gaarkaa ah u abuuray hadalkiisuna sidanuu nooc gaara u yahay kolka waxaa laga yaabaa hadalkaa adkiisii ku fahmi weyday inaad kaa kale kiisa ku fahamtid baa la arkaa balaaqadu waxay inoo sheegaysaa haddaba inaan hadalka muuqaalkiisa guud iyo dhalaalintaa warshadda ay soo dhalaalisay inuu saliim yahay uu u beda qabo waxaa kale inoo sheegaysa inuu meeshiisiina helay balaaqadu waxay ku sheegaysaa hadalku muuqaalkiisa sarana saliim ha ahaado meeshii loogu talagalayna ha dhaco ayay ku leedahay kolka kolkaasunbuu ereygu noqonayaa erey balaaqa leh kale balaaqa ma yeelanayo aluslub bal hadda usoo gudba culima aluslub usluub markaan ka hadlayo ereyga usluub ihi muxuu noqonayaa alusluub usluub waxa weeye qaabu soo bandhig weeyaan qaabkan aad u soo bandhigayso hadalkaaga ayaa usluub la yidhaahdaa haddaba usluubkani martibuu ku yahay balaaqada gaar ahaan muqadimadaa mooyaane waxaa laga yaabaa in badan inaynaan ku soo ararag usluub waa qaabka hadalka loo soo bandhigayo usluubka waxaa la eegaa qofku saddex dariiq ayaa usluubka uu u mari karaa ayuu usoo bandhigi karaa usluubka koobaad boga tobnaad waa ka ku qoran alusluub alcilmi usluubka labaadna boga koob iyo tobnaad waa ka ku qoran alusluub aladabi usluubka saddexaadna saddex iyo tobnaadka waa ku qoran alusluub alkhataabi aluslub alkhaaabi saddexdaa usluub ayaa jira oo qaadabka hadalka loo soo bandhigo ah marka aad hadlayso ama aad hadal jeedinayso usluubulcilmi waa usluubka cilmiga la guurinayo ee cilmiga intaad adigu maskaxdaada ka soo koobiyeyso qofkan kale aad ku koobiyeynayso markastood aqoon guurinayso oo doonayso qofka inaad aqoon barto waxaa qofkaa qasab ku ah inuu usluubulcilmi isticmaalo cilmi baad isticmaalaysaa waxa kaa reebtoon inaad isluubuladabi isticmaasho waa mamnuuc adabigu waxay ku kala duwan yihiin cilmiga iyo adabigu cilmi iyo adabi muqaarano waan samayn karnaa ay ku kala duwan yihiin cilmigu waxa weeye waa inaad musalaxaad adeegsataa cashirka aad dhigayso waa inuu musalaxaad ku jiraa markaay waxaanaad dhigaysaa cilmi markuu yahay musalaxaad ardaygu waa inuu u baahan karaa musalaxaadka sharaxooga waa inuu u baahan karaa o marka kooaad waa inuu usluubulcilmiga maxay ku jiraa baan ku idhi musalaxaad waa inuu ku jiraa marka labaad cidda aad la hadlaysaa waa inay caqliga tahay eeyayna noqonin caatifada waxa aad la hadlaysaa waa caqliga ee caatifada maaha waa qodobka labaad ee usluubulcilmiga lagaa doonayo qofku inuu kaco looma baahna inay caatifa qabato looma baahna isagoo iska degan inuu shaygiisii fahmo ayaa loo baahan yahay kolkaa waaa usluubulcilmi baad isticmaalaysaa waa inuu musطalaxaatulcilmi ay ku jiraan waa in waxaad la hadlaysaa caqliga uu yahay ee caadifada ayna noqon waa in hadalkaaga laga waayaa alkhayaal waxa loo yaqaano khayaalna hadalkaaga mamnuuc buuba ka yahay waa markaad isticmaalaysa usluub alcilmi igu kaale usluub aladabi igu kaale alusluub aladabi usluub aladabi waxa weeye marka gaar ahaan jamaahiirta lala hadlayo oo kale cilmi looma gudbinaye dusha sare ayaa iyaga lagala hadlaa tusaale ahaanoo kale ciidaha oo kale marka dadweynaha lala hadlayo jumcooyinka oo kale khaiibku markuu la hadlayo waxyaabaha la midka ah dhibaataa dhacday ciddii geysatay ayaa doonaysaa foolxumadeeda inaad dadka usoo bandhigto kolkaa usluub alcilmi waxbaha kula hadline usluub aladabi kula hadal intaasoo dhan kolka waxaa la yidhaha usluub aladabiga musalaxaat alcilmi waa ka mamnuuc usluub aladabi markaad joogto musalaxaat alcilmi waa ka mamnuuc waa ko waxa kaloo mamnuuca usluub aladabi markaad joogto inaad caqliga la hadasho waayo caqligu qancin buu kaaga baahan yahay markaad caqliga la hadlayso qofka caqliyan waa in loo qanciyaa laakiin kani wuxuu la hadlayaa caatifada caatifada ayuu ku haboon yahay baa la yidhaahdaa caatifadaa lala hadlaa waxaa kaloo kuugu jira waxa hadalka aan laga waayi karayninba alkhayaal khayaalka waa aad iyo aad buu uga buuxaa khayaalku kaasina usluub aladabi buu noqonaya bal hadda hal tusaalaan idin siinayaayo af soomaaligeenna si aad ugu fahantiin tusaalaha maxaan ka soo qaataa waad garanaysiin usluub alcilmi iyo usluub aladabi isbarbardhig baan ku samaynaya salaada aan doonaya inaan ka hadlo amaa weysaysigaan ka hadlaya salaada markaan doonaya inaan ardayga ka hadlo waxaan odhanaya salaadu waa shan waxaa la waajibiyey hijrada ka hor lix bilood ama sanad ka hor baa la waajibiyey nabi maxamed baana lagu waajibiyey salaadii koowaadee nebigu tukado duhur baa la odhan jiray subaxdii wuxuu u tukan waayey habeenkii la soo waajibiyey dee ummaddaa huruday oo ummaddii ayaa nebigaa soo noqday habeennimadii ummadoo huruda subaxdii saasaa dadka loo gaadhsiin kari waayey duhurnimadii dambe unbaa salaada la tukaday salaada hadda qaabkaan uga hadlaye waxaan kuu sheegay inay salaadu waajib tahay waxaan kuu sheegay inay salaadu shan tahay waxaan kuu sheegay Eh, in salaada nebi maxamed lagu soo waajibiyey waxaan kuu sheegay habeen in la waajibiyey subaxda in laga bilaabay ahayd in duhurkii laga bilaabay waxaan kuu sheegay halkaa musalaxaad inay ku jiraanoo salaadu waa musalax qofka luqada yaqaanaa salaadma isagaa kuu garanaya haddaan loo sheegin oo laodhan waxaa jira shan salaadoodoo saas iyo saas iyo saa ka kooban waxaan kuu sheegay duhur inuu ku jiro duhurku waa mustalax weeyaan mustalax waxaan kuu sheegay hijrada sanad ka ama lix bilood ka hor in la waajibiyey hijrada lafteeda mustalaxa kolka waxaan uga socdaa ciddaan halkaan la hadlayeyna caqligay ahayd waayo inaan caqliga la hadlay waxaad ku garanaysaa markaan ku yidhi habeen baa la soo waajibiyeo duhur baa la tukaday sawnigan isku dayey inaan ku qanciyo subaxdii waxa loo tukan waaye aan kuu sheego caqligaan la hadlayaa markaa caatifadii kuma jirin haddana salaadaan ka hadlaya markaasaan odhanaya hooy hooy war salaada salaada war salaada salaada nebi maxamed naftu waxay ka baxday kioo salaada ilaaliyale qiimaheega waxaad ku garan kartaa ilaahay dhulka nebigu isagoo dhulka joogaba laguma waajibin cirarka ayaa la geeyey salaada qiimaheegu way badan tahay ka dayacaa ummadda agteeda wuu ku liitaa ilaahay agtiisa wuu ku liitaa ka salaada dayacaa wax kaluu ilaalinayana male markaan saa kule caatifadaadan la hadlaya inaad kacdaan doonayaa inaad kacdo ayaan doonayaa inaad qiirootaan doonayaa miyaadan ila soconin habkaan hadalkayga usoo bandhigayo kolkaa usluubka noocaas oo kale u hadlaa waa usluub aladabi baa la yidhaahdaa kolkaa dadku way kale leeyihiin kolbaad habkaad u hadlayso waa inaad ogaataa usluub alkhataabi waa ka inoogu dambeeya usluub alkhataabi waxoogaa m waxaa la yidhahdaa caan ma aha ama usluub iska yar weeyaanoo iska naadira weeyi usluub alkhataabi marka laga hadlayo usluub alkhataabi ma aha usluub soo caan baxay ama soo shaac baxay ma aha waa usluub inta badan khudbadaha lagu jeediyo in kastoon anu ka jecelahay maxamed ahaan usluub alkhataabiga in usluub aladabi laga dhigto usluub aladabiga in la isticmaalo usluub alkhataabi waa labadii usluub oo laysku keentay labada usluub waa labadee waa usluub alcilmi iyo usluub aladabi labadaa marka labadaba meel aad iskugu keento ayaa la odhanayaa usluub alkhataabi kolkaa usluub iska kooban weeyaano aad looma isticmaalin luqa alcarabiya marka la eego intaasi waa muqadimadeennii cashirkeennii ayaynu bilaabaynaa cilmu lbayaan atashbiih cilmu lbayaan atashbiih waa cilmigii bayaanka waxaanan ka warbixinaynaa tashbiiha culimo bayaanku wuxuu ka hadlaa saan isku ogey shan dhinac shanta dhinac xaqiiqada ogaan baa looga tegayoo insaan kasta laabtiisa ayay taallaa xaqiiqadu tashbiih baa inoogu horaynaya shay shay loo egaysiinayo kow majaasalmursal baa kuugu xigi doona majaasalisticaara kuugu xigi doontaa saddex kinaaya kuugu dambaynaysa afar afartaasaan kitaabkan ku baran doonaa afartaasaan kitaabkan ku baran doonaa maxaa kolkaa inaga maqan kitaabkan markaan qiimaynayno xaqiiqada ogaan baa looga aamusayo xaqiiqadu waa shay layska wada garanaya baynu nidhi oo la wada yaqaan kolkaa shantaa dhinac ama shantaa qodob ayay noqonaysaa qaybihii aan doonaynay inaan ku ogaano kitaabkeennan tashbiih cilmu lbayaan atashbiih cilmiga bayaanka loo yaqaanaa tashbiih baa ugu horeeya tashbiih waa isku ekaysiin isku ekaysiin weeyaano aadamaheenna ilaahay baa ku abuuray inaad in tidhaahdo warniyahu masaajidkani wuxuu u eg yahay masaajid kaloo jigjiga yar ku yaalla inaad tidhaahdaa ma ilaahay baa qalbigeenna ku abuuray haddaad tashbiih isticmaasho hebel baad kaga dayatay lagu odhan maayo hebel baa hortaa yidhi masajikani masaajidkaasu wegiy od kaga dayatay lagu odhan maayo inaadan hadalkiisaba maqal baa laga yaabaa kolkaa tashbiiha ilaahay baa laabaheenna ku abuuray waa shay shay loo ekaysiinayo weeye u fiirsa hadda ka wax u ekaanaya ka wax u ekaanaya mushabbah baa la yidhaha ka wax u ekaanaya maxaa la ka wax u ekaanaya mushabbah baa la ka loo ekaanayana maxaa la odhanaya talow ka loo ekaanayo mushabbahun bihi baa la odhanaya ereyga isku ekaanshaha faa'iideynayana maxaa la odhanaya aabaatu tashbiih baa la odhanaya halka layskaga ekaanayana maxaa la odhanaya wejhu shabah baa la odhanaya waa imise qodob markaa ah? imise qodob weeye afar qodob weeye okay ka wax u ekaanaya waa maxay baynu nidhi ka wax u ekaanaya waa mushabbah ka loo ekaanayana waa maxay baynu nidhi mushabbahu bihi ka isku ekaysiinta faa'iideynayana waa maxay aabaatu tashbiih halka layskaga egyahayna waa maxay waa wejhu shabah okay afartaa qodob waa arkaanta tashbiiha afartaa qodob haddaba haddaan idhaahdo masaajidkani masaajidka halkaa ku yaalla ama jaamica ayuu u eg yahay xagga weynida yaa wax u ekaaday masaajidkanaa wax u ekaaday waa mushabbihi yaa mushabbahun bihi noqday oo loo ekaaday jaamica ayaa mushabbahun bihi noqday halkee layskaga weynida baan idin xagga ballaadhnida ayaa layskaga egya ereyga isku ekaanshaha faa'iideeyey waa maxay af soomaaliga kale kale ayuu masaajidkani waa masaajidkaasoo kale ereygaa kale ah ayaa aadaatu tashbiiha kolka waad fahanteen arkaanta aarta ah culima u fiirsada waxaan odhanayaa ana ka najmi fi shuhra ana ka najmi fi shuhra ana anigu ka najmi xidigoo kaleaan ahay fi shuhra xagga caansanida yaa wax u eg ana yaa loo eg yahay nejmi halkee looga eg yahay fi shuhra ereyga isku ekaanshaha faa'iidaynayaana waa maxay waa kaafka sawcaynkaa ma aha haddaba in yar waxaad ila baadheen culima intaanan cashirka bilaabin ka wax u ekaanaya iyo ka loo ekaanayo horaa loo kala yaqaanaa iminka ma idhaahdaa annajmu milii fi shuhra xidigu waa anoo kale xagga caansanida ma idhaahdaa xidiguba uu ii ekaanayaa ma idhaahda anuu ii ekaanaya ma idhaahda halkaad ka odhan lahayd cadeedoo kalaa tahay cadeeddu waa adigoo kale ma idhaahda oo cadeedduba adiga ma ku ekaanaysaa u fiirsada marka adiga iyo cadceed layskiin barbar dhigayo adigu cadceedoo kalaa tahaa lagu odhanayaa ka waxu ekaanayaa adiga ayuu noqonayaa halka loo ekaanayaana cadeed bay noqonaysaa cadceeddu waa mushabahun bihi markaa laakiin odhan maayo cadceeddu warniyo waa adoo kale odhan maayo waayo waxaa la yidhaahdaa wejushabaha halka layskaga egyahay kolba ka ku xoog badan ka ku xoog badan baa laga dhigaa ka loo ekaanayo wejushabaha halka layskaga egyahay soo maaha wejushabhu wejushabahu waa halka layskaga egyahay halkaa haddaba wejushabah ah ee layskaga egyahay kolba ka ku xoog badan ayaa laga dhigayaa maxay mushabahun bihi aniga iyo cadceedda midkaa yagaba xagga iftiinka ku badan cadceedda sow maaha kolkaa ma cadceeddaa ii ekaan karta mise anaa u ekaanaya anaa u ekaanaya bal labadaa farood eega aad arkaysi labadaa farood haddaan labadaa farood isku shabaho oon xagga dherarka iskaga shabaho tee loo ekaanaya tanaa loo ekaanaya lintanaa dheere isla labadan farood haddaan isku shabahon xagga gaabnida iskaga shabaho ilan waan iskaga shabihi karaaye teebaa loo ekaanaya markaana xagga gaabnidan hadda iskaga shabahaya tanaa loo ekaanaya markaana kolkaa laba shay marka la isbarbar dhigo ee lagu yidhaa tashbiih ka samee ha yeelin waxaad tidhaahdaa halka layskaga egyahay noo sheeg horta waayo waxay kaa caawinaysaa halka layskaga egyahay kaad mushabbah ka dhigaysae waxu ekaanaya iyo ka loo ekaanaya inaad sii kala garato cilmu lbayaan atashbiih arkaanu almila qaala almacari fi lmadiix nin macari la yidhaah ayaa madiix iyo ammaan la yimid anta kashamsi fi diyaai wain jaawasdaki waana fi culuwi lmakaani anta adigu ka shamsi cadeedoo kalaa tahay fi diyaa'i xagga iftiinka ayaad cadeedoo kale ka tahay wa in jaawasda abad gudubtid kiiwaana burjiga kiiwaan fii culuwi lmakaani xagga makaanka sare war burjigaa kiiwaanba aad dhaaftide cadeedoo kalaa tahay u fiirso anta adigu ka shamsi cadeedoo kalaa tahay fi diyaa'i xagga iftiinka yaa mushabbaha anta yaa wax u ekaanaya anta yaa mushabahun bihi oo loo ekaanaya ashamsi yaa aadaatu tashbiiho halkeeyaa eh, aadaatu tashbiiho isku ekaanshaha ereyga faa'iidaynaya mee kaafka yaa wejhu shabaha halkee layskaga egyahay fi diyaa wain jaawasda kiiwaana fii culuwi lmakaan ereyga odhanaya u fiirso wain jaawasda kiiwaana fii culuwi lmakaan waxa weeye cadeedda adaa ka fadli badan weeyi wain jaawasda aad dhaaftid kiiwaana burjiga kiiwaanba aad dhaaftid fii culuwi lmakaan xagga makaanka sare kiiwaanba waad ka sarraysaa buu kuleeyahy cadceeddaba waad ka sarraysaa dhinac xagga makaanka sare anta adigu ka shamsi cadeedoo kalaa tahay fi diyaa'i xagga iftiinka wa in jaawasda abad gudubtid kiiwaana burjiga kiiwaan fii culuwi lmakaani xagga makaanka sare wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi anta adigu ka laysi aaroo kalaa tahay fi shajaacati xagga geesinimada waliqdaami iyo dhiiranaanta wa sayfi seefoo kalaa tahay fii qiraaci lkhutuub xagga mashaakilka aada qoorta ka garaacayso anta ka laysi fi shajaacati waliqdaam intaa ka soo saarti arkaantii afarta ahayd yaa waxu ekaanaya anta yaa loo ekaanayaa allay yaa isku ekaanshaha faa'iidaynaya kaafka halka layskaga egyahayna waa halkee ashajaaca waliqdaam afartii ruknina waa ashajaaca waliqdaam waxaan ogaanay halka layskaga egaadaa inay meel quran noqon karto sidii beydka koobaad anta ka shamsi fi diya ilan diya unbaa layskaga ekaaye in meelo badanna layskaga ekaan karo sida ashajaacati waliqdaam laba meeloodba iminka iskaga egyihiin xagga shajaacada oo ah geesinimada iyo iqdaamka oo ah dhiiranaanta anta adigu ka aaroo kalaa tahay fi shajaacati xagga geesinimada waliqdaami iyo dhiiranaanta wa sayfi seef oo kalaa tahay fii qiraaci lkhutuub xagga mashaakilka aada garaacayso wa sayfidan waxaa ka maqan wa anta ka sayfi baa ka maqan antadii hore iyo kaafkii horaa loo qadaraya wa anta adigu ka sayfi seef oo kalaa tahay fii qiraaci lkhutuub xagga mashaakilka aada qoorta ka garaacayso wa anta ka sayfi fii qiraaci lkhutuub aaway mushabihi markaa halkan anta ayaa mushabbaha aaway mushabbahun bihigii asayf ayaa mushabbahun bihiya aaway aadaatu tashbiihi kaafka aaway waju shabihi halkii la yskaga egaana aaway fii qiraaci lkhuuub ayaa la yskaga egaa wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi kaana akhlaaqaka fii ludfiha wa riqatin fiiha nasiimu sabaax kaana akhlaaqaka dabeecadaada waxaba la moodaa nasiimu sabaax naacow subaxeed ayaa la moodaa kaanna akhlaaqaka dabeecadaada waxaa la moodaa nasiimu sabaax naacow subaxeed ayaa la moodaa ma arkaysaa kaanna maynaa iniya akhawaadkeed ahayn kaanna ismigeegu waa akhlaaqaka oo mansuuba khabarkeeguna waa nasiimu sabaax ereyga nasiima kolka waxaa la yidhaha kaanada ismigeeg iyo khabarkeegunbaa mushabah iyo mushabahunbihiya labada isku egaanaya waa ismiga iyo khabarkun ka soo qaado iminka akhlaaqa kadaasaa mushabbaha oo wax u egaanaya ahlaaqa kaana akhlaaqaka akhlaaqdaada waxaa la moodaa nasiimu sabax naacow subaxeed baa la moodaa akhlaaqdaadii maxay u egaanaysaa halkaa markaad qiimaynayso nasiimu sabax bay u egaanaysaa kolkaa mushabbihii waa akhlaaqaka mushabbahun bihigiina waa nasiimu sabaax aadaatu tashbiihiina waa kaana hadda kaafamoodina waa kaana halkay iskaga egyihiinna wa fii lufihaa wa riatin fii lufihaa wa riqatinna waa halkii ay iskaga egaayeen kaana akhlaaqaka akhlaaqdaada waxaa la moodaa nasiimu sabaaxi naacw subaxeed ayaa la moodaa fii lufihaa xagga dabacsanaanta wa riqatin iyo jileeca fiihaa ku jira buu ku leeyahay akhlaaqdaada naacaw subaxeed baaba la moodaa culima intaanan dhaafin aadaatutashbiihu muxuu ahaa ereyga aadaatutashbiiha aynu lahayn muxuu ahaa horta aadaatutashbiih muxuu ahaa ereyga isku ekaanshaha faa'iideeya sow maaha aadaatutashbiih muxuu faa'iideeyaa isku ekaansho saddex buu noqonayaa marka inuu ismi yahay sida milu oo kale iyo inuu xaraf yahay sida kaaf iyo kaanna oo kale iyo inuu ficil yahay sida yushbihu iyo yuxaakii oo kale saddexdaa ayuu noqdaa aadaatutashbiihu maxaan ku yidhi aadaatutashbiih waa maxay baan ku idhi saddex saddexdaasi maxay kale yihiin inuu ismi yahay iyo inuu ficil yahay iyo inuu xaraf yahay bal labada kale hay dambeeyaane xarafka iisoo qaado xarafka maxaanku yidhi waa maxaya maxay baanku yidhi xarafku waa kaaf iyo kaana haddaba waxaad fiirsataa haddii xarafkii kaafan ka soo qaata kaaf haddaan ka soo qaato kaafku wuxuu leeyahy nambarka labaad arkaanta marka la sheegayo sida qaalibkaa nambarka labaad buu leey derajada labaad kow yaa iskale mushabaha iskale marka tashbiih samaynayso qodobka koobaad waa inuu mushabah yahay waxaad odhanaysaa haddaan doonayo inaan mustafe cid u egeysiiyo waxaan odhanayaa mustafe waa maxamed oo kale baan odhanaya u fiirso maxaan qaatay marka hadalkayga waa inuu mushabbah ugu horeeya muxamedun baan odhanaya haddana kaafkaa derajada labaad iska yeelanaya ka shamsi kacdu mayna ku jirin derajadii labaad mushabahun ayaa yeelanaya ta saddexaad weju ayaa ta afraad iskale inkastoo weju uu dhexda galo mararka qaar almuhim kaafku derajada numberku leey waa numberkee baan ku yidhi numberka labaad haddii laakiin aadaadku kaana isku bedelo oo kaafkii intaan ka leexana kaana aan u bedelo haddaan aadaadkii kaana u bedelo hadda u fiirso ereygii kaaf haddaan ka daayon kaana qaato numberka koobaad bay leedahay mushabihi bay kasii hormari kaanadu maxaan isticmaali markaa eeg muxamadunka shamsi numberkan hayga bedelin muxamadunka shamsi fi diyaai markaan idhaa muxammadun kashamsi fi diyaai tusaalaha ma haysiin ma idiin qoran yahay muxammadun kashamsi fi diyaai nambarka sidaa u qoran aadaadka kaafka ah kaana bedel baan ku odhan karaa maxaad samayn markaan kaana ku bedel ku idhaa waxaad samaynaysaa kaana muxammadan shamsun fi diyaai saasuu isku bedelayaa kaana muxammadan shamsun fi diyaai isku bedelayaa namber kow bay kolkaa kaana leedahay kaafkuna muxuu leeyahay namber laba ayuu leeyahay haddaba ismigiiyo ficilka aan kala qaadana eh wax alla waxa ismi ihi waa kaafka oo kaleo namber labuu leeyahay wax alla waxa ficil ihina waa ka ano oo kaleo namber kow buu leeyahay intaa waad iga xasuusanta aanu malaynaya waxaan doonayaa anta ka shamsi fi diyaai markaan lahayn kaafku nambarka imisaad buu ahaa anta mushabahbu kaafku nambarka labaad buu ahaa tusaalaheennadna u fiirso kaana akhlaaqaka kaanadu nambarka imisaad bay yeelatay koobaad bay yeelatay kaanna akhlaaqaka akhlaaqdaada waxa la moodaa nasiimu sabaax naacow subaxeed ayaa la moodaa fii ludfihaa xagga dabacsanaanta wa iyo jileeca fiihaa ku jira akhlaaqda wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi kaannama almaau fii safaa'in waqad jaraa daa'ibu lujayni wuxuu yidhi kaannama almaau biyaha waxa la moodaa daa'ibu lujayni fida la dhalaaliyey kaanama almaau almaau waa mubtade kaannadu maanta ma camal samaynayso maadaasaa diiday oo kaafa loo yaqaanaa kaanama almaau biyaha waxa la moodaa khabarkiina waa daa'ibu lujaynta beytka ugu dambaysa kaanama almaau biyaha waxaa la moodaa daa'ibu lujayni fida la dhalaaliyey ayaa biyaha la moodaa fii safaa'in xagga nadiifnimada waqad jara iyagoo qulqulaya u fiirso aaway haddaba aadaatu tashbiihi mee yaa aadaatu tashbiiha kaanna ayaa aadaatu tashbiiha yaa mushabbah ah mushabbihina muxuu noqday almaau baa mushabbaha yaa mushabbahun bihiya daa'ibu lujayni baa mushabbahun bihiya yaa waju shabaha halkay iskaga egyihiin waa halkee fii safaa'in waqad jara waxaa la og yahay biyuhu hadday dareeraan ama haddoo xubo uu rogmado dhoobuu qaataayo inta badan boodh iyo calow weeyaan biyahaasi nadiif ma aha biyahaasi haddaba ninkani wuxuu sheeganayaa biyahani iyagoo welibana socda ayay fido oo kale yihiin xagga nadiifnimada buu ku leeyahay kaanama almaau biyaha waxaa la moodaa daa'ibu lujayni fido la dhalaaliyey ayaa la moodaa fii safaa'in xagga nadiifnimada waqad jaraa iyaga oo qulqulaya welibana alqawaacid aw alkhulaasa qaacidada uu kitaabku leeyahay aan eegno atashbiihu tashbiihu waa bayaanu ana shay-an in la caddeeyo shay ow ashyaaa amaasheeye badan oo shaarakad la wadaagtay hayrahaa qayrkeed fii sifatin tilmaan bay la wadaagtay ow akhara amaa wax ka badan ayay la wadaagtay biadaatin adaad bay kula wadaagtay adaadka oo hiyalkaafu kaaf ah ow naxwuhaa ama wax u dhigma ah malfuudatan oo lagu hadlayo ow malxuudatan amase la milicsanayo maxaynu nidhi halka tashbiiha markaan ka warramaynay atashbiihu tashbiihu bayaanu ana shayan waa in la caddeeyo shay ow ashyaaa amaasheeyo badan oo shaarakad hayrahaa kayrkeed la wadaagtay fii sifatin tilmaan ow akara amaa wax ka badan biadaatin bisababi adaatin adaad sababtii adaadkoo hiyalkaafu kaaf ah ow naxwuhaa wax lamida ah malfuudatan aw malxuudatan horta culima halkaa waxaynu ka qaadanaynaa qaacidada koobaad ee tashbiiha arkaantii afarta ahayd baa ku jirtee ma helaysiin marka lagu idhaha bayaanu ana shayan ow ashyaaa shayan ow ashyaadu waa mushabihii shayan ow ashyaadu waa maxay waa mushabbah waayo hadalkan macnihiisa u fiirso waxaa lagu yidhi waa bayaanu ana shayan waxaa la caddaynayaa shay ow ashyaaa amaasheeye kaloo shaarakad la wadaagtay markaan ku idhaa cadeedoo kalaa tahay cadceedda maxaad la wadaagtay adigu caddaanka maadan la wadaagin kolkaa shaygan iyo ashyaadani waa mushabbihii shaarakad hayraha qayr baa lala wadaagayaa qayrkaasina waa maxay wax lala wadaagayaa waa mushabbahun bihigii fii sifatin ow akar markaynu nidhaana waa halkii lala wadaagayay tilmaan baa lala wadaagaya ama hal tilmaana wax ka badan waa maxay halkaasina waa halkii layskaga egaa waa wajushabihi biadaatin markaan idhaahdana waa maxay biadaatin markaan idhahdana waa maxay aadaatu tashbiihi wey kolka arkaantii afarta ahayd ma kuu muuqataa horta afartii rugni meesha ma kaaga muuqdaan kii mushabbah ahaaye waxu egaanayey kii mushabbahunbihiga ahaaye loo egaanayey kii aadaatu tashbiih ahaaye isku ekaanshaha faa'iideynaya iyo wajushabihi afartiiba waa inay kuu muuqato aadaadka waxaan kuu sheegayaa marna waa la xadfaa marna waa la anta kalayfi fii shajaaca kaafku sow ma sheegnayn wasayfi fii qiraaci khuuub waa namberkeenna labaad ee cashirka nambarka labaad wasayfi markaan idhaha kaafku muuna xadfoonayn maxaan ugu dhawaaqay waa anta ka sayfi sow ma ahayn kolkaa malfuuda marka lagu leeyahay aadaadka waa malfuuda waa mid lagu hadlay weeyaan malxuuda marka lagu leeyahayna malxuuda waa mid la xadfay oo siyaaqa laga milicsanayo ama hadalku qaabka u socdo laga garanayo weeye malxuudana waa mid la xadfay iihaa weeyi nambarkaa koobaade qaacidada laba qodob baa inoo soo baxay oo kale waxaa inoo soo baxay in mushabihu uu mid noqon karo oon odhan karo cali waa cadeedoo kale cali oo qura ayaan mushabah ka dhigay iyo inaan mushabaha mid wax ka badan ka dhigan war ardaydu waa xidigo oo kale ardaydu waa xidigo oo kale ardaydu mayna tiro badan ahayn kolkaa wuxuu ina markuu mushabaha sheegayey bayaanu ana shayan ow ashyaaa ow muxuu u keenay ana shayan waxa weeye mushabbahan aad wax u egaysiinaysaa mid ah ow ashyaaa markuu ina yidhina isla mushabihiibaa wax badan noqon karaya oo arday badan baan mushabbahun bihi ka dhigaya fii sifatin ow akarana aadaatu tashbiihu isna sidoo kale inuu mutacadid yahay ayuu inoo sheegayaa fii sifatin ow akara arkaanu tashbiih tashbiiha arkaantiisa bal hadda eeg arkaanu tashbiihi arbaca tashbiiha arkaantiisu waa afar hiya ta koobaad almushabbah waa ka wax u egaanaya wlmushabbahu bihi waa ka loo egaanayo wayusamayaani waxaa lagu magacaabaa darafay atashbiih labada darafu tashbiih wa adaatu tashbiih waa adaatu tashbiihi wa wajhu shabah waa halkii layskaga egaa wayajib waxa waajiba wajhu shabaha hadda markaan eegno an yakuuna inuu noqdo aqwaa mid xoog badan oo wa adhara muuqasho badan filmushabahi bihi mushabahu bihiga markuu ku jiro minhu wajushabah inuu ka xoog badan yahay filmushabah mushabaha ku jira qaacidadani waataan kusoo gebagabaynaynay bal hadda ardaya uu si fiican u dhegaysta inaad fahanto waxaa jira shay qura oo la kala fadilo ayaa af carabiga jira haddii ninkan cali la yidhaa bal hadda u fiirso waxaan odhanayaa cali laftiisaan kala fadilaya waxaan odhanayaa cali cali buu ka qurux badan yahay isla caliganuu ka qurux badan yahay waa sax khalad maaha laakiin waa inaan sababeeyaayoon itibaar sheegaa ictibaar waa inaan sheegaa waa inaan idhaa caligani markuu taagan yahay ayuu ka qurux badan yahay markuu fadhiyo xaalad maanan sheegin u kala duwan kolkaa cali oo cali ku qurux badnaaday baa meeshaa kaaga soo baxay hadalkeennani waa sidaa haddaba eeg hadalkeennan inta badan lama fahmo aad iskaga ilaaliya waxaan idin tusaalahan soomaaliga idiin siinaya inaad ku fahantiin waxaa jira hadalkan macnihiisu waxa weeye wajushabuhu wuxuu ka xoog badan yahay isla wajushabaha uun u fiirso wajushabuhu saw halka la yskaga egaa maaha wajushabahani waxa waajiba inuu ka xoog bato uu ka muuqaal bato isla wajushabaha uun haddaba ictibaar waa inaan siiyaa waa inaan idhaahdaa wajushabaha mushabahun bihiga ku jiraa waa inuu ka xoog badan yahay uu ka muuqaal badan yahay isla wajushabaha mushabaha ku jira ilan markaan ku idha adigu cadeedoo kala tahay xagga caddaanka caddaankii adigana wuu kugu jiraa cadeedana wuu ku jiraa waana halkaas iskaga egaydeen soocaynkaa maaha haddaba caddaanka cadeedu waa inuu ka xoog badan yahay caddaanka ayo caddaanka cali saasaa lagu le kolkaa waa caddaan caddaan ka xoog badanaya ama wejushabah wejushabah ka xoog badanaya wey wayajibu waxa waajiba an yakuuna inuu yahay wajushabuhu aqwaa mid ka xoog badan wa adhara oo ka muuqaal badan filmushabahi bihi markuu mushabahu bihiga ku jiro minhu isla waju shabaha filmushabbah mushabaha ku jira waju shabaha mushabahun bihigu waa inuu ka xoog badan yahu ka muuqaal badan yahay isla waju shabaha mushabaha ku jira baa lagu yidhi insha allah halkaa hainoogu joogo wallahu aclam